alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى allahu wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtna wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala alimaamu cabdiraxman ibnu nasir الsicdi raximah اllahu taعaalى wkun saa'ra bayna almakhaafati wاlraja huma kajanaaxay daa'irin xiina taqsidu bismi illahi raxmaan raxiim qaala raximah llahu tacaala wakun saa'iran wakun waxaad noqotaa ayuha almuslim almuwafaq kun waxaad noqotaa saa'iran mid socda bayna almakhaafati cabsi iyo warajaa rajo dhexdooda ku socda noqo waxaad udhexaysaa almakhaafa ilaahay ood ka cabsato subxaanah warajaa dhinaca kalena aada rajayso humaa labadaas alkhawfu waalrajaa weeyaane ka janaaxay daa'irin <clears throat> shimbir labadiisa garab oo kale wey xiina goorta aada taqsiduu alla u qastayso <clears throat> masalat alkhawfi walrajaa walmaxaba markii lagu daro saddex bay noqonayaan waxay culamada ku tilmaameen ka sheekh alislam ibnu taymiya wagayrihi muxarikaat lquluub qalbiga waxa dhaqaajiya ee motoorka ee injinka ee dhaqaajinaya kadibna acmaashii iyo wixii cibaado iyo camal ahaana ay dhaqaaqayaan inuu qofku yahay qof ilaahay ka baqaaya subxaanahu wa tacaala khawfka iyo cabsidu waxaa looga qastaayaa ujeedadeedu ay tahay azajru walmancu min alkhuruuji can ariiqi iljaad in laga leexdo waddadii toosneed baa laga reebayaa ha leexanin ka cabso alle oo jid khaldan ha gelin waayo rajaduna inaad raxmadda alle rajayso oo camalka aada samaynayso in lagaa aqbalay oo haddaad qof muwaxidoo muslima ah tahay aada aakhare rajo wanaagsan alla ka qabto inuu ku in aada rajaynayso weeyaan labadaba waxaa ka xoog badan almaxaba inuu qofka uu ahaado qof cibaadada iyo khayrka iyo wanaagga iyo arrimahaas awaamirta alle fulinaya maxabo ilaahay uu jecel yahay daraaddeed oo khoofka iyo cabsidu wayba dhammaanaya markii aakhare la gaaro wax cabsi oo la qabo oo laga baqi ma jirto haddii aakhare la tago oo qofka jannada uu galo allahna geliye jannat alfirdows alaclaa allahna geliyo haddii qofka uu galo khalaas cabsi waa isdaayeen alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun khawf iyo walbahaar waa isku dhamaatay jannada markii la galo khalaas qofka wuxuu damaanad u haystaa oo garantiin u haystaa in haba yaraatee cabsi ay isdaayeen oo walbahaar iyo murug ay isdaayeen wuxuu leeyahay markuu galaba alxamdu lilahi aladi adhaba cana alxazan ayuu leeyahay ilaahigii naga zuuliyey walbahaar iyo cabsi oo dhan marka maxabada waxaa soo harayo waxaa weye waa maxabada jeceelka ilaahay loo qabo ilaa jannada markii la galo dikrigii iyo tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo maxabadii ilaahay subxaanahu watacaala i loo qabay baaqi bay harayaan ma zuulayaan marka markuu adduunka joogo qofku waxaa fiican cabsida ilaahayna inay ku jirto oo uuna makrigii ilaahay iyo ciqaabtii ilaahay iyo caradii ilaahay uuna ka aamin noqonin sidii selafka qaarkood ay dhihi jireen haddaan lugta midigtaa u horeysa aan jannada geliyo ilaa bidixdana ay soo gasho aaminka mihi ilahay cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa ilaa aan wada galo jannadii marka inuuna makrigii ilahay cadaabkiisa uuna qofka aamin ka noqonin marba uu cabsanayo iyo inuu rajaynayo ilaahay oo qunuud iyo quusasho ayna ku dhicin oo mar walbaba uunan isdhihin naar baad geli iyo cadaab baad geli adiga khayr kuuma yaalla ha isdhihine qofka rajada ilahay waa inuu qaba subxaanahu wa tacaala labadaasi waxaa sii xoojinaya ee kaxinayana waa maxabada ilaahay inay wado qofkan jeceyl ilaahay uu jecel yahay subxaana wa tacaala muncimka nicamta faraha badan siiyey ee asagaba waduudka ah ee jece addoomihiisa jecel ee isjecelaysiinaya oo wuxuu ku jeclaan lahaa oo dhanba ba samaynaya siinaya allah in la jeclaado marka shimbir duulaayo noqon lanki labadiisi garab labadiisa garabba waa waa sabaysan yihiin waa buubaya wa kun saa'iran noqo mid socda bayna almakhaafati cabsi iyo waarajaa rajo dhexdood humaa labadaasi cabsida iyo rajaha dh labadaasi ka janaaxay daa'irin shimbir buubaya labadiisa garab oo kale wey xiina goortabaad soconaysaa cabsi iyo rajo dhexdooda waxaad soconi xiina goorta aad taqsidu u qastayso ilaahay subxaana wa tacaala taqsid allah ilaahay aada u qastayso ood ridihiisa dalbayso oo aada cibaadaysanayso khoof iyo rajo labada dhinac iska dhig labadaas oo la kulmiyeyna qur-aanka meelo badan baad arkaysa ilahay uu leeyahay ulaaika aladiina yadcuuna ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim wasiila ayuhum aqrabu wayarjuuna raxmatahu wayakaafuuna cadaabah alrajaa walkhawf markii ambiyadii faraha badneed laga soo sheekeeyey fi suurati alambiyaa ilaahay muxuu yidhi wayadcuunanaa ragaban wa rahaba alragba warahba rajo ilahay naxariistaad rajeen iyo cabsi aad ilahay ka cabsanay subxana wa tacala la isku daro wey wqalbaka ahirhu wmin kuli aafati wakun abada can caybihi tatafaqadu waqalbaka waahir qalbaka qalbigaada dahiri dahir dahiri oo qalbaka dahirhu ka dahiri min kuli aafatin aafa kulligeed ka dahiri amraad lquluub cuduro qalbiga galaa jiro fara badan aada u fara badan shirkigii baa kamida nifaaqii baa kamida xasadkii baa kamida xiqdigii baa kamida waxyaalaha qalbi xumada ee qalbiga gala ee amraadulquluubka la yidhaahdo dhammaantood qalbigaada ka dahiri <clears throat> wa kun abadan weligaa waxaad noqotaa can caybihi ceebtiisa xaggeeda tatafaqadu mid baadhaya cuyuubu nnaas iyo dadka kale ceebahooda waxaad kaga mashquushaa ceebtaada saasuu ku lehay musanif raximah llahu tacaala qalbigana dahiroo dahaaruu qalbiga u baahan yahay sida dharka loo dahiro ee badanka iyo jirka wasaqda looga dahiro qalbigaa ka owreysan in aafaadka iyo amraadulquluubka laga dahiro cudurada faraha badan ee qalbiga gala wa qalbaka qalbigaada dahirhu dahiro min jamiici alaafaati walamraad wa min kulli aafaatin nusakda qaar min kulli aafaatin ka dahir wa kun abadan weligaa waxaad noqotaan caybihi ceebtiisa qof tatafaqadu laa cuyuub annaas dadka kale ceebtooda hasku mashquulinin malaa'ig baa uxil saaran rabbi baa arkaaya nin walba tiisa weeyaan midaada adiga ku mashquul oo dib isku raac wey macnaha saas ugu leeyahay qalbigana dahir amraad baa ku dhacday ibnuqayim wuxuu leeyahay fi kitaabihi alfawaa'id naqlan min sheekh cabdirazaq raximahu xafidah llah wuxuu ley alqalbu yamradu kamaa yamridu lbadanu wa shifaauhu fi ltawbati walximya qalbiga waa jiradaa sida uu badanka u jirado ayuu qalbigan u jiradaa waa wadnaha waa qalbiga waa xubnaha oo dhan xubinta raiiska iiska waa wey hadday hagaagteen xubnaha kaleo dhan way wad hagaagayaan hadday fasahadan xubnaha kaleo dhan way fasahadayaan xagga caafimaadka badaniga ee xisiga ahna qalbigaasa ah hogaaminaya jirka kale oo qof qalbigiisa u dhintay ma noolaanayo xubnaha kale waxaa laga yaaba inaad iska noolaato hadduu qofka uu waayo xubnaha qaar ama si uu kusii socdo muddo kusii noolaado laakiin qalbiga hadduu dhinto khalaas oo u dhamaatay haddii uu ka dhinto macnawiyan iyo diin ahaan u dhinto oo akhlaaq iyo diinta ay ka dhimatana iyaduna sidaasoo kale wey marka waa jiradaa jiradaasi ama wuu u dhimani ama wuu ka kici daawadiisuna waa ilaahay toobadkeen loo toobadkeeno mar walba lasoo noqdo iyo in marka horeba ximyo la sameeyo oo ka hortag la sameeyo oo laska dhowro amraadda iyo cudurada qalbiga baabi'isa wayasda-u kamaa tasda-u lmiraa muraayadda siday u wasakhaysato ee wasakda iyo muxuuha qashinka muraayadda ufuusho kale yuu qalbiguna u daxalaystaa wa jalaa bidikri waxaa iftiimiya qalbiga dikriga ilaahay oo la badiyo wa yacraa kamaa yacra aljismu qalbigu waa qaawanaadaa si jismiga uu qaawanaado wa ziinatu taqwaa waxaa qurxin oo labisi taqwada wa libaasu taqwa dalika khayr wayajuucu wayadmau kamaa yajuucu lbadan waa gaajoodaa oo waa oomaa sida badanka oo kale qalbigu wdacaamuhu washaraabuhu almacrifa walmaxaba watawakul walinaaba ilaahay oo maaragtay la aqoonsado iyo in maxabo lala imaado ilaahay la jeclaado la tala saarto oo loo laabto ayuu qalbigu ku ku quud quud ku helaa wakun abadan can caybihi tatafaqadu ceebtiisa qof baara oo iska raadiya noqo a qalbigaada intaad dahirto cuyuubtaadana adiga baar qofka kale iska ilaali maanaa saas wey waxaa badan maanta dadka cuyuubta kale inaan aragno oon fiirino baan ugu badan taasaan ugu badan oo dadka kale oon cuyuubtooda inoo muuqato laga yaabo saxar yar oo qof kala saaran inaad arkayso wixii oo ishaadana ay ku jirto dogob a ah, dogob dhan ama geed dhan uu ku dhex jiro wa jamil qurxi binusxi lkhalqi binusxi lkhalqi khalqiga naseexadiisa qalbaka qalbigaada ku qurxi inahu naseexadaasi la la aclaa jamaalin quruxda oogu koraysa weeyaan lilquluubi quluubta xaggeeda wa ajwadu wa ajwadu wa aclaa wa ajwad taasaana oogu maaratay wanaagsan wax qalbiga lagu qurxiye jamil binusxi alkhalqi qalbaka qalbaka inahu naseexadu waxaa weeyaan daacadnimo naseexadu waa daacadnimo markii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlayay uu yidhi adiinu nasixa lilaahi ilaahay daacad u ahaw wey walirasuuli rasuulka daacad u ahaw waliaimati lmuslimiin madaxda muslimiinta daacad u ahaw wa caamatihim dhammaantooda iyo ideelkooda kale daacad u ahaw mid walbada daacadnimadiisa qaabkiisa iyo qadarkiisa si gaara loo sheegay in ilahay daacad loo noqdo rumaynta la rumeeyey iyo in loo hogaansamay iyo in la adeeco amarkiisa la qaatay iyo wuxuu naga reebay inuunu nagu arkin dokaas ilahay oo daacad loo noqdo rasuulkao daacad loo noqdo la rumeeyo la raaco o la jeclaado oo amirtiisa la qaato wixii la caabudayo ilahi lagu caabudi isaga looga daydo madaxda muslimiinta oo la ateeco oo lagu caasinin oo aan lagu laga bixin oo khilaaf iyo buuq iyo dagaal aan lagu qaadin aan dagaal lagu qaadin haddayna kufri bawaaxaho cindakum min allahi burhaan aynaan la imaanin gaalnimo cad wacaamatihim dadka kalena in loo naseexeeyo naseexada waa daacadnimo ka warhayntooda waxu waxuqabadkooda wacdintooda waxbaridooda macruufka iyo munkarkii waxaas dhanba waxay kamid tahay naseexadii bay kamid tahay naseexada waxaa kasoo horjeeda qishiga iyo khiyaamada laa takhunu llaha warasuula wa takhunuu amaanatikum wa taclamuun khiyaanada kasoo horjeeda naseexada inuu qofka wax uu maaratay u naseexeeyo daacadu u noqdo iska dhaafa inuu noqdo qof haashi ah oo faasid ah oo khiyaamo kula dhaqma ummadda oo ummadda dimindaabeeya oo ummadda dhibaato u geysta oo wixii wanaagooda aan ku farxaynin oo wixii xumaantooda ku farxaaya oo waxba u taraynin oo hoojinaya wajamil marka waxaad ku qurxisaa binusxi lkhalqi khalqiga inaad daacad u noqoto u naseexayso qalbaka qalbigaada ku qurxi inahu naseexadaasi la aclaa jamaal quruxda ugu koraysa weeyaan lilquluubi quluubta quruxda u ah wa ajwadu waxa ugu wanaagsan ee qalbiga lagu qurxiyo weeyaane a ah, naseexada khalqiga loo naseexinayo iyo qishiga in laiska ilaaliyo laga badbaado qaala raximah llah wasaaxib idaa saaxabta kula muwafaqin yaquuduka lilkhayraati nusxan wayurshidu halkan wuxuu ka hadlayaa wixii wanaag ahaa ee la imow lagu yidhi garab baad u baahan tahay iyo dad aad ku dayato iyo dad aad la socoto ayaad u baahan tahay bini aadamka wuxuu u baahan yahay keligii meel ma socon karo marka dad xun inaad raacdo iyo dad fiican inaad raacdo labadaa mid un weeyaan wa saaxiib waxaad la saaxiibtaa idaa saaxabta haddaad qof la saaxiibi kulla muwafaqin mid la waafajiyey khayr dhammaantiis yaquuduka kugu hogaaminaya muwafaqaasi lilkhayraati khayraadka kugu hogaaminaya nusxan daacadnimo iyo naseexo uu ku naseexeen oo daacad ku yahay wayurshidu kuguna hanuuninaayo waddada khayrka qofkaa la saaxiib almaru nabiga alay slam wuxu yhi almaru calaa diini khaliilihi qofku saaxiibkii diintiisa un falyandur axadukum man yukhaalil qofkiina ha fiiriyo qofka uu saaxiibayo ma dhici karto inaad qof saaxiib la tahay o haddana iskhilaafsan tihiin waxa uu yahay un tahay wuxuu ku hadli baad u marxabeen wuxuu ku farxi baad ku farxi wuxuu kuqosli baad kuqoslisaa allahuma inaad tahay muahir la mutaahiran adiga inaad dadkii saaxiibada aad adiga raadinayso ood leedahay war jooji war waxaan ka joog war kaalay masaajidka waa la aadaamay war khayr baa meeshan ka socda war wanaagan adiga aad tahay qof curinaya oo ibdaac iyo la imaanaya hal abuur inaad tahay waa gaar laakiin hadday noqoto aan saaxiibo siman noqono qofka aad la saaxiibaysa maciisa maad noqonaysaa ah, khayrku kaa mashquuliyo waad ku raaci wixii shara uu qofka la aado uu raaci marka ha iska fiiriyo axadkiin qofku la saaxiibayo qofkaad garan weydo waxaa layihi saaxiibkiibaa yaa la fiiriyaa qofkaad garan weydo oo intuu isqariyo xumaanta iska qariyo qofku la socdaad ku garanaysa khalaas waa ku caddaatay jaliisu saalix iyo jaliisu suwarkii nabiga sheegaya calayhi salaam saaxiibka saameynta uu kuleeyahay saaxiibkiisa tusaale cad oo nabiga wuxuuna siiyaan fahmi kara oo nin ay dhiib iyo barafuun iyo cadira ah ood la fadhiisatood la saaxiibto udgoonka iyo saxansaxada aad ka helaysa la fadhigaad horeed la fadhidaba iyo inuu ku siiyo oo saaxiibnimo kugu siiyo inaad ka gadato intaas kolley ku hoogi maysid midkan laakiin saaxiibka xun la fadhiyo waa nin buufin iyo tumaal biro tumaaya buufinaya siigadii iyo mxuu aha qiiqii iyo dhimbishii dabkeeda yareedeed buubaysaad arkaynin maradaadii oo gubatood arkayso suudhi oo san kaa gasho sanboor kugu dhacay dhibaatadaasaad kala kulmaysaa iyo cuduradaas sidaa weeyaa marka lamaga tilmaantaasuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam qofka wanaagsan oo lala saaxiibo iyo qofka xun oo lala saaxiibo meeqa qof wanaagsan la saaxiibtay baa khayr iyo wanaag loo soo hogaamiyey meeqaase qof wanaagsanaa ahaayo dad xunxun intuu la saaxiibay dadkii xumaa ku ta'afuray oo saameyn ku yeeshay wasaaxiib saaxiib idaa saaxabta kula muwafaqin qof muwafaqa dhammaantiis muwafaq maxaad ku garani salaaduu ilaaliyaa masaajidku marwalba joogaa qur-aankuu bartaa oo akhristaa cilmiguu bartaa khayr iyo wanaag muu ku hadlaa qofka waa muwafaq ilahay khayr waafajiyey la saaxiib yaquuduka lilkhayraati khayrka kugu hanuuninayo o kugu hagaaya nusxan isagoo kuu naseexinayo daacad ku ah wayunshidu ku hanuuninayo wa iyaaka waxaa lagaaga digayaa iska ilaali walmar aladii iyo qofka in saxiibtahu haddaad la saaxiibto khasirta aada khasaarayso khasaaran khasaaro laysa khasaaradaasi fiihi gudihiisa aynan ahayn taradudun wax shaki iyo rayb iyo shaki aan lahayn khasaaro aan shaki lahayn qofkaad ku khasaaray haddaad la saaxiibto iska ilaali waiyaaka walmara aladi iska ilaali qofka in saxiibtahu haddaad la saaxiibto aada khasirta khasaari khasaaran khasaaro laysa fiihi gudihiisa khasaarada aynaan ahayn taradudun ay laa rayba fiihi walaa shak yaqiin iyo xaqiiqo iyo dhab ay tahay iska caddahay qofkaa adaad la saaxiibto aad ku khasaari iska ilaali zamankeena saaxiibka u weyn ee lala saaxiibee dhalinyaradu la saaxiibto ee khasaaro badanna ay kasoo gaadhay waxaa weeyaan ashabaka alcankabutiya internetka iyo waxa uu wato ee alaaba ah waxa uu wato ee alaaba ah ama youtube dhe ama wuxuu ahaa mxu kii kale facebooka dhe waxa alaabta wata faraha wax badan bu watahay ya tiktok isagana waa wa waa cusub yaan malen waa ku cusub dayib waxaasoo dhan saaxiibada hadda ugu waaweyn bay kamid yihiin ee lala saaxiibo ee qofku ay suuragal tahayba laba iyo toban saacadood inuu la saaxiibo oo la sheekeynayo oo la joogo uuna ka daaleynin ka noogeynin oo dhege iyo indhaba uuna lahayn oo wax kale u maqlina aansa jirin wax kale u arkina aan jirin labadii dhashay oo agjoogta waxba ka ogeyn waxbarashadiisu waxba ka ogeyn aadaankii xaya cala salaad laleeyahay uu maqlaayo uunan maqlaynin hadduu qumaya u maqli lahaa lakin ma maqlaayo wax ka weyn baa maskaxdiisa imaankiisa la tegay maskaxdiisa imaankiisa waxaa la tegay wax ka weyn qofka markuu telefoon ku mashquulsan yahay qofka agtiisa fadhiya qur-aanka akrinaya ma maqlaayo ma maqlaayo laakiin qofka markuu qur-aanka akrinaayo qofka agtiisa fadhiya sheekeynaya wuu maqli hal xarafa ka maqnaan maayo qofka markuu qur-aan akrinayo agtiisa waxa hadli qur-aankana waa akrinaya sheekada socoto dhanna waxba kama maqna ma qur-aan baan akrinaya ma maqlis laakin hadduu telefoon u qabsado waxaa la akrin haddii maantood asaga la xataa ma maqlayo wuxuu ka maqlayo ma jirto qalbigiibaa duuban oo af duuban oo meel kale lala aaday ma daalayo ma xanuunsanaayo kuwa waxaad arkaysa dhagax adag ku fadhiyo qori ah oo halkaa isagaa salkiisi ku haya oon daalaynin intaasu saacadood fadhinayo luquntii foorarto oon daalaynin marka saaxiibka ugu xun ee dhalinyarada iyo dadka fasahaadiya kanaa kamid a ah. dhibaato badan baana laisku adeegsadaa dagaalkiibuu qeyb ka qaatay kala tagiibuu qeyb ka qaatay burburintii mujtamacuu qeyb ka qaatay waxbarashadii oo la baabi'iyey buu qeyb ka qaatay guryihii oo dumay iyo reerihii isqabay buu qeyb ka qaatay reeraha ku dumay oo haweenba haweeney rag baa ku kala tegay marka waa saaxiib xun oo saaxiib laga dhigtay wey aada iyo aad ha ilaaliyo oo aad iy iskaga dhawro oo inta waa wax ilaahay keenay waa dhinac maslaxa iyo wanaag buu kuleeyahy nafci badan buu leeyahay qaybta nafcigaan ka